alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray in sha allahu tacaala waxaynu ka bilaabaynaa aayadda laba boqol soddon iyo lix allah waxau yidhi laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaءa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahunna fariida wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wcala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruufi xaqan cala almuxsiniin laa junaaxa calaykum korkiina dembi kuma qabtaan ragow in طallaqtum الnisaa'a haddii dumarka aad furtaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabanninoo u tegin ka hor haddaad furtaan bimacnaa dumarka qaarkood markaa guursataan idinkaan uba tegin oo halkaa u dhaafin oo taabannin bimacnaa u galmoonnin inaad furtaan dembi kuma qabtaan aw tafriduu lam tafriduu lahunna fariida ama inaa furtaan idinkoo aan wax mehera u qadarin inaa furtaanna dembi kuma qabtaan wamatticuuhunna cala almuusici qadaruhu cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf wamaticuuhunna waawga culammada qaar waxay u laqbeeyeen inuu markaa yahay waawulcadfi markaa ficilay ficilka ku cadfayaan bay qadareen fatalliquuhunna dumarkaa fura wamaticuuhunna u raaxeeya cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu cala almuusici kii qaniga ahaa ee xoolaha lahaa waxaa korkiisa saaran qadaruhu yacnii qadarka uu awoodi karaayo ayaa saaran inuu ugu raaxeeyo oo bimacnaa maal marka waxa weeye markaa raaxo u noqonaya oo mutcatu u noqonaya inuu ku jiscimo wa cala almuqtiri kii risiqu cidhidhiga ku ahaana waxa saaran qadaruhu yacni qadarkuu kari karaayo isaguna inuu bixiyo mataacan ay tamtiican raaxayna ugu raaxaysaan mataacaasoo bilmacruufi macruuf ku dheehan oo sida sharciga lagu yaqaan ee wanaagsanna ku dheehan xaqan cala almuxsiniin ay xaqa daalika xaqan kaasi waa ku sugnaaday yacni markaa xaq ahaan ayuu u sugnaaday cala almuxsiniina muxsiniinta korkooda aayaddan waxa uu allah inoogu sheegayaa dumarka iyadaan loo tegin sidii loo guursaday aan loo tegin in la furaa inay bannaan tahay oo aan dembi lagu qabin la odhanaynin marba haddii aad markaa furtay adigaan u tegin waad ku dambowday la odhan maayo yacni talaaqii waa bannaan yahay qabla almasi iyo bacda almasi mid walba waa bannaan yahay xaaladaha qaarkood ha laga fiicnaado laakiin haddana marka waxa weeye dembi ma aho dembi kuma qabtaan laa junaaxa calaykum in tallaqtum annisaaa maa lam tamasuuhun masiguna waa taabasho laakiin waa kinaayatun can iljimaac wuxuu markaa kinaayo ama sarbeeb ka yahay galmada ayuu markaa sarbeeb ka yahay waxaa laga qaadanayaa aadaabta in la isticmaalo oo waxyaalaha laga xishoodo afka aan lagu ballaadhin ee marka aadaabta lala yimaado oo waxyaalaha laga xishoonaayo la maldaho laakiin marka aan la isticmaalin erayada yacni markaa qaawan aan la isticmaalin saas aawadeed yacni masi iyo tacaabiirta la mida ayaa markaa laga cabbiraa oo markaa lagu sheegaa marka waxa weeye marka adaabtaas waa laga qaadanayaa in adabka la isticmaalo nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaa qur'aankaba ay ugu soo aroortay yacni aadaabta in la isticmaalo ayuu markaa alfaad xushmo leh oo aadaabi ku jirto oo wanaagsan uu isticmaali jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo aanu afka ku ballaadhin jirin waxyaalaha laga xishooda aanu ku ballaadhin jirin haddii la yidhaahdo oo sawta xadiiskii ku soo aroortay inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii xadka qiranayay anigtaha yacni markaa erayga uu ku weydiiyey iyadoo la ogsoon yahay annayk inuu yahay eray galmo laga cabbiro ka ugu qadhaadh inuu yahay yacnii markaaba nebigu calayhi salaatu wasalaam sawkaa afka ku ballaadhiyey bimacnaa si cadoo sariixa u sheegay aanu kinaayo isticmaalin jawaabtu waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaladda inuu lafdiga sariixa ah ee cad uu isticmaalo waxa keensatay ka fursanwaabaa keensaday daruuraa keensatay daruuradaas maxay tahay xad baa la sugayaa waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen alxuduudu laa tasbutu bilkinaayaat xuduuddu sideedaba kuma sugnaato kinaayooyinkiiyo sarbeebaha kuma sugnaato laabudda waa inay sariix tahay xuduudda shubahaadkaa lagu daafacaa marka lafdi muxtamila oo si kale aqbali kara xadku kumaba sugnaanayaba marka daruurada isbaatulxaddi ku saabsan xadka in la sugo ayaa keensatay erayga inuu isticmaalo annigtaha inuu nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam yacni markaa culammada shuraaxduna arrinkaa waa baraarujiyeen oo waxay yidhaahdeen sababta keensatay waxa weeye yacni markaa eh, ana alxuduuda laa tasbutu bilkinaayaat xuduudda ayaan kinaayooyin ku sugnaan waa yahay aw tafridu lahunna fariida idinkaan meher u qadarin oo wax mehera aan u magacaabin inaa furtaanna dembi kuma qabtaan marka laba arrin baa israacaya inaan meherna markii hore loo magacaabin mar labaadkana in la fura iyadaan loo tegin dumarka marka la guursanayo waxaa loo qaybiyaa laba qayboodoo mufawado iyo mafruuda la kala yidhaahdaa mufawadadu waxa weeye waataan meher loo cayimin xoolaha lagu meheriyey muqdurka yihiin lamaba sheeginba naakixa markaa qofkan dumara guursanaya iyo weliga ayuunbaa isdhaafsaday qabuulkiiyo iijaabka wax mehera oo tacyiina mabay sheeginba mufawadaa la yidhaahdaa mufawadada caynkaasee aan meher loo magacaabin laba xaaladood baa meher u waajiba labada xaaladood ee meher u waajibayaa waxay tahay imaa bilmowt wa imaa bilmasi wuxuu ugu waajibaa dhimasho nin ku dhinto meherku waa ugu waajibaa walow yaanu taabanbe mid labaadna meherku waa ugu waajibayaayo hadduu u tagana meher baa u waajibaya mahrulmisli baa u waajibaya dumarka iyadoo kale ah ee qaraabooyinkeeda ah haaliban inta lagu meheriyo ee ugu badan in la mida u waajibaysa laakiin waxay u waajibaysaa labadaa xaaladood imaa bilmowti wa imaa bilmasi wax meheroo kale ma yeelanayso haddii marka waxaweye la furay iyadaan loo tegin sidaa lagu talaaqay meher ma yeelanayso laakiin maxay yeelanaysaa mutcatu talaaq bay yeelanaysaa jiscin marka waa inuu siiyaa jiscinkaasi muqadar ma aha laakiin waxaa lagu waajibiyey hadduu khani yahay oo ruuxu ladan yahayna waxa saaran inuu u badiyo hadduu faqiir yahayna intuu awoodi karaayo inuu siiyo ayaa saaran intuu awoodi karayo ee daaqadiisa ah yacni inuu siiyo ayaa saaran marka maxduud marka waxa ma aha mutcatu talaaqa mooyaane wax kale markaa ma yeelanayso wamaticuuhunna cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf waana inuu noqdaa mutcadaasi mid macruuf ku dheehan waa inay noqotaa haddii tanaasucu ka yimaado qaadiga xaggiisa qaadiga ayaa xadaynaya isagoo eegaaya xaalka ninka iyo xaalka qofka dumaraba isagoo eegaya ayaa haddii nisaac ka yimaado isaga ayaa markaa intuu xaaladda qiimeeyo wax ku xukumaya ijtihaadkiisa qaadigu oo odhanaya intaa bixi haddii lagu heshiiyo laysla garto oo aan nisaac iyo doodi aynay ka iman oo qadaa arrinku aanu tegin waa sidii lagu heshiiyey haddii laakiin laysku qabto waxaan qaadan maayo iyo waxa weeye waad qaadanaysaa intaa waxaan ahayn kuu heli maayo waxay noqonaysaa ama intaa waxaan ahayn ku siin maayo qaadiga ayaa markaa ka garnaqayaa ijtihaadkiisuna kaga garnaqayaa waxaanu eegayaa xaalka ninka iyo xaalka qofka dumara mid walba culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen xaalka ninkun baa la eegayaa waynu arki doonnaa marka taasna sidaas yadaa weey waa xaq marka muxsiniinta markaa saaran xaqan cala almuxsiniin waxaa laga qaadanayaa arrinkaasi inuu waajib yahay sida looga qaadanayaba amarka wamaticuuhunna sida looga qaadanayaba cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruh marka mutcadaasi waxay noqonaysaa mutca mutcatu talaaq waajiba ayay noqonaysaa waayo qofkan dumari innaba wax mehera oo ay qaadato xaaladdan malaha meherna uma waajibin maadaama iyadaan la taaban meherna loo qadarin markii hore markii dambena aan la taaban sidaa lagu talaaqay waa mutcatu talaaq waajiba wey allah waxau idhi laa junaaxa calaykum dembiye korkiinna kuma sugna ragow in allaqtum annisaa'a haddii dumarka aad furtaan oo talaaqdaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabannin oo u galmoonin ama u tegin aad furtaan ahlucilmiga qaarkood galmada lafteeday xukunka ku xidhayaan waana sida markaa madaahibta qaar ay mareen oo shaaficiyaduna ka mid tahay waxaabay yidhahdeen galmo xaqiiqiya haddaynay dhicin yacni markaa masi ma dhicin sidaas aawadeed ma yeelanayso wax mehera markaa yeelan mayso markay mufawado tahay hadday markaa mafruudo taho meher loo qadarayna nus wax ka badan markaa ma yeelanayso haddaan galma dhabi aynay dhicin madaahibta qaarkoodna waxay qabaan masiga shardi ma aha galmadu ee waxa madinadiiyo loofilaanka galmada u ah ayaa markaa xukunka ku xidhmaya oo haddii qofka dumara markaa loo soo xidho albaabka loo soo xidho cawrada la faydo walow yaan markaa galmadii dhabta ahaydba dhicinbe waxay noqonaysaa inay markaa ka dhigan tahay mid loo tegay inay ka dhigan tahay oo axkaamtii ku xidhnaa galmada inay xasilayso dhacayso sidaasna waxaa laga soo wariyey khulafaa raashidiinkii saxaabada ilaa saddex ka mida ah laga soo wariyey inay yidhaahdeen haddii daaha la soo daayo cawrana la faydo faqad wajaba almahru yacni markaa saddex khulafaa raashidiinkii ka mida ayaa laga soo wariyey oo cali iyo cumarba ay ka mid yihiin waxay yidhahdeen haddii daaha la soo daayo bimacnaa albaabka loo xidhaa laga tilmaamayo cawrana la faydo meherkii isagoo dhammaystiran buu waajibay sidaa marka waxa weeye ay yidhaahdeen khulafaau raashidiinka bacdi ka mida ay yidhaahdeen ayaa madaahibta qaarkoodna ay ku tageen oo marka ay yidhaahdeen madinnatu dukhuul wixii ah waxaa laga soo qaadayaa dukhuulkii inay tahay qaacide ayaana jirtaa culammadu ay sheegaan oo odhanaysaa ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinnatiha marka calaa hadihi alqaacida bay ku dhisan tahay xikmaddu hadday qarsoonaato ujeeddada xukunka loo sharciyeeyey hadduu noqdo shay khafi oo qarsoon ama uu noqdo shay markaa aan mundabid ahayn oo iskhilkhilaafaya uu noqdo ama shay khafi oo qarsoon uu noqdo xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah arrinka galmada ku saabsanna waa shay khafi ah waa shay qarsoon waana la ysku qaban karaa iyadoo khafi ah way dhacday iyo ma dhicin waxaa laga yaabaa intaas taas yadaa nisaac ka yimaado markhaatiyaalna waxay ka markhaati furi karaan ma aha sidaas aawadeed madinatu dukhuul waxa ah ayaa xukunkii ay ku xidheen oo ah markaa waxa weeye alkhalwatu saxiixa waxay ka cabiraan culammada qaarkood khalwo saxiixa ay ka cabiraan bacdu lmadaahib ay ka cabiraan khalwada saxiixa ah ay ka cabiraan taas ah xukunkee lagu xidhay marka calaa kulli xaal taa waad ku baraarugsanaanaysaa halkaas inuu khilaaf ku jiro masiga ma waxaa loo jeedaa yacni xaqiiqatuljimaac miyaa loo jeedaa mise wixii jimaac madinno u ah waa soo gelayaan xukunka waa arrin ay madaahibta afartii ku kala duwan yihiin markii horena saxaabadu ay isku khilaafeen saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam laa junaaxa calaykum wax dembiyi korkiinna kuma sugna in dallaqtum annisaa'a haddii dumarka aa furtaan maa lam tamasuuhunna intaydaan taabannin aa furtaan yacnii aydaan u tegin wa fii qiraa'atin tumaasuuhunna qiraa'o ku sugnayd oo masisa yamsasu baa markaa ficilku ahaa maasa marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa faacala bay noqonaysaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kalena waxaa ku sugnaa tumaasuuhunna maa lam tumaasuuhunna inta aydaan marka u tegin bimacnaa u galmoon intaydaan taaban waa isku macne ay tujaamicuuhunna intaydaan jimaacin wuxuu ku fasiray jimaacii xaqiiqiga ahaa maadaama sheikhu shaafici yahay yani markaa wuxuu ku fasiray sidii markaa madhabka shaaficiyadu ay qabeen in markaa jimaac xaqiiqiya laga tilmaama aw tafriduu lahunna fariida aw lam tafriduu ama aydaan markaa u qadarin oo u goyn lahunna yaga fariidatan meher aydaan u goyn ay mafruudatan mid loo faral yeelo aydaan u faral yeelin wax loo faral yeelo aydaan u faral yeelin awduna waxay noqonaysaa bimacna alwaaw in laga tilmaamayo oo macnuhu u dhacayo walam tafriduu lahunna fariida inta aydaan taabanin haddaa furtaan dembi kuma qabtaan aw tafriduu lahunna fariida walam tafriduu lahunna fariida wax markaa meherana aydaan u goyn oo u faral yeelin ee mufawado ay ahayd aan meher loo magacaabin yacni magacawga meherka la magacaabayaa shardi uma aha nikaaxa shardi uma aha mahran meher aydaan u faral yeelin u qadarin marka mahrigu wuxuu leeyahay asmaab badan buu leeyahay waxaa ka mida mahri baa ka mida fariidaa ka mida ajri baa ka mida sadaaq baa ka mida asmaa badan buu leeyahay ilaa toban magac yacni markaa ilaa xawaali casharata asmaa ayaa markaa jira marka fariida waxay ka mid tahay asmaada meherku leeyahay sida ajri iyo sadaaq iyo mahriba uu u leeyahay hmm wamaa maa masdariyatun darfiyatun waa masdariyo oo darfiyaho daraf loo nisbeeyey ay laa tabicata calaykum fi talaaqi zamana cadami almasiisi waalfardi biismin walaa mahrin laa tabicata calaykum dembi laydin raacaya korkiinna kuma sugnaa fi talaaqi talaaqa furitaanka la furo zamana cadami almasiisi wakhtiga aan la taabannin qofka dumara iyo walfardi wakhtiga aan loo faral yeelin tabica laydiin raacayaa idinkuma sugna yacni iyadaan loona tegin yacni meherna loo faral yeelin haddaa furtaan dembi kuma qabtaan wuxuuna ku ishaarayaa walfardi maadaamauu yidhi awdu inay tahay bimacna alwaawi biismin dembi laydinku raacaya walaa mahrin iyo meher laydinku raacaya midnaba markaysaga ma jirto oo tabica ma jirto oo laydin raacaya oo meherna laydinkama rabo dembi markaa idinku sugnaadayna ma jiro qaan laydinku yeeshayna markaa ma jirto oo meher ahi fatalliquuhunna dumarkii fura wamatticuuhunna u raaxeeya ay acduuhunna maa yatamatacna bihi siiya waxay ku raaxaystaan yacni markaas siiya oo maal ah calalmuusici kii qanigahaa korkiisa waxa saaran alghaniyi minkum ka haniga idinka idinka mida almuusic waxaa loo jeedaa waduu saca waa kii u saaxiibka ahaa haninimada u saaxiibka ahaa weeye cala almuusici kii haniga ahaa waxa saaran ay cala di sacati kii haniga ahaa waxa saaran minkum xaalu idinka idinka mid yahay qadaruhu qadarku awoodi karaayo qadruhu iyo qadaruhu yacni marka luqa ahaan labadaba waa fasiixo waa bannaan yihiin qira' ahaanna labadaba waa la akhriyey qadaruhu iyo qadruhu waa laba qira oo sabciya weeye waana bimacnan wa cala almuqtiri kii risiqu cidhiidhiga ku ahaana waxa saaran addayiqi risqa risiqiisu cidhiidhiga ahaa qadaruhu qadarku kari karaayo yufiidu wuxuu faa'iideynayaa annahu laa nadara ilaa qadari azawjati inaan eegitaan jirin la eegayaa yacni qadarka qofka dumara ee qadarka ninka uun la eegaayo ayaa daahirka aayaddu yahay maadaama markaa qofkii dumar ahayd qadarkeedii aan la xusin waxay ku tusinaysaa waxaa la eegayaa inay tahay qadaru rajuli inay tahay oo isagu maqani khani baa ma fakiir baa xaaladdiisunbaa isaga la eegayaaye qofka dumara xaaladdeeda la eegi maayo yacnii sidaas markaa hadda uu tilmaamay ahlucilmiga qaarkood ayaa yidhi waana wejhun fi lmadhab madhabka shaaficiyana waa weji ku sugan saas aawadeed markaysagaa jamal xaashiyada futuuxaadku waa tacaqubaya oo wuxuu odhanaya laakin hada daciifun fii madhabi shaaficiy yacni wejigaasi waa daciif madhabka shaafici gudihiisa waa daciif uu ku yahay waa weji daciif ah awjuhda kalea ka xoog badan wa cibaaratu lmuxarari wa yanduru alxaakimu biijtihaadihi ila xaalihima jamiica cala adhari alwujuuh wathani ana alictibaara bixaalihi wthaalisu bixaalihima cibaarada muxararku waxauu yahay muxararku waa aslulminhaaj kitaabka minhaajku waa kitaabku ka yahay mukhtasarka waa almuxarar oo liraafici raafici ayaa leh raafici ayaa leh labadooda shaykhalmadhabi baa la yidhaahdaa labadii shiikhee madhabta ayaa la yidhaahdaa oo ikhtiyaaraadkooda ayay markaa culammadu ka dambaysay ay qaataan raafici iyo nawowi marka iskhilaafaanna waxay sii doortaan nawowi ayay sii doortaan marka kitaabka minhaajku wuxuu mukhtasar ka yahay muxararka ayuu mukhtasar ka yahay yacni waxa uu soo talkhiisinayaa waa cibaaradii muxararka waxa uu isagu ku leeyahay waa markuu yidhaahdo qultu markuu yidhaahdo intaasaa markaa hadalu isagu leeyahay ah ee inta kale cibaaradii muxararkunbuu soo ikhtisaarinaya qultuu ku bilaabayo hadalkiisa wallaahu aclamna ku khatimaayo marka muxararku wuxuu yidhi xaakimku wuxuu eegayaa ijtihaadkiisa ku eegayaa labada qofba xaalkooda ninka iyo qofka dumaree kala tegaaya xaalkoodu labadaba eegayaa wejiga ugu markaa muuqadka badan marka lagu socdo wejiga labaadna wuxuu yahay xaalka ninka keliyaa la eegaya wejiga saddexaadna wuxuu yahay waa ka ugu daciifsane xaalka qofka dumara keliyaa la eegaya maxaa looga jeedaa ninka garanay xaalkiisaa la eegayaayo inuu khani yahay iyo inuu faqiir yahay baa la eegayaayo qofka dumara maxaa laga eegayaa xaalkeeda waxaa laga eegayaa dee dumarkii waxa weeye waa kala duwan yihiin yacnii gabadh markaa waxa weeye uu markaa khani dhalay ama boqor dhalay ama madaxweyne dhalay iyo markaa gabadh marka waxa weeye reerkoodu faqiir yahay dee isku mid marka waxa ma aha maadaamay sidaas tahay gabadha ladnaanta u baratay dee ninka marka waxa weeye guursaday waxa laga rabaa ladnaantii oo kalea laga rabaa marka dee marka la kala tegayana wax iyada munaasib u ah waa inuu markaa bixiyaa hadday mutcatu talaaq noqoto marka xaalkeedii iyo xaalkoodaba saasaa loo eegaya ayaa loo leeyahay oo labadaba xaaladooda waa la qiimaynayaa yacni markaa waa la eegaya waa yahay mataacan tamtiican raaxa inuu raaxeeya ama mataacan eh, in xaal laga dhigo iyo in markaa la yidhaahdo ficilka ayay markaa u tahay yacni masdar adkaynaya markaa u tahay oo ay ka dhigan tahay famaticuuhunna eh, mataacan tamtiican ism masdar baa la keenay macnihii masdar baana loo jeeda raaxayn u raaxeeyo culamada bilmacruufi macruuf ku dheehan sharcan sharci ahaan macruuf ku sugan ama kaa'inan bilmacruufi macruuf ku sugan sharcan xagga sharciga markaa shay macruuf ah oo sharciga lagu yaqaano ku sugan oo wanaagsan yacni sifatu mataacan bilmacruufi markaa waxay tahay sifa waxay u tahay mataacan bay u tahay xaqiiqatan sifada waxa noqonaya yacni mutacallaqeeda ayaa noqonaya laakiin haddana culammadu iyaga yidhaahdaan yani marka isaga ayuu marka ku dhacayaa jaarkii majruurka ayuu marka noqonaya maqaamkii sifada marka iska yaala oo sifadii lagu itlaaqay sida marka khabarkaba isaga khabar loogu itlaaqay xaqan cala almuxsiniin mataacaasoo xaqan yani marka waxa weye xaq ah oo mataacii sifo labaad oo laga sifaynaya ah. ama xaqa daalika xaqan kaasi waa sugnaaday sugnaansho ayuu sugnaaday cala almuxsiniina muxsiniinta korkooda ayuu ku sugnaaday marka xaqan sifatun haaniya waa sifo labaad marka halkan hore sifatu mataacan waxaad ugu dhawaaqaysaa sifatu mataacan way u idaafaysan tahay hadday u idaafaysan tahay maxaa loo jari waaye oo sifatu mataacin loo odhan waaye waxaa loo odhanaya cala xikaayati siday lafdiga naska ugu sugnayd baa lagu xikaayooday xarakada xikaayaduna yacni marka waxaa weye noqonaysaa binaa bay noqonaysaa sidii ayaa lagu bineeyey cala alxikaaya sifatu mataacan bilmacruufi ay tahay mataacan sifa ay u tahay xaqanna sifatun haaniya sifo labaad ay mataacan yaduna u tahay aw masdarun mu'akidun ama masdar adkaynaya ficilkiisii uu yahay masdarka ficilkiisa adkaynayaana wuxuu noqonayaa marka muqadar buu noqonayaa oo culammadu waxay yidhaahdaan waa la xadfaa waajibu lxadfi siday bacdi ka cabiraan ay xaqa dalika xaqan sugnaansho ayuu markaa sugnaaday cala almuxsiniina muxsiniinta korkooda ayuu ku sugnaaday almutiiciina kuwa allah ateecaaya korkooduu ku sugnaaday waa kuwa samafalaya itibaaca sharciga ay raacayaan bayna ku samafalayaan waa yahay wa in allaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariida allah wuxuu uhi wain haddii aad furtaan dumarkii min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabannin ka hor waxaa furteen waqad faradtum lahunna fariida waalxaal qad faradtum aa u qadarteen oo u goyseen lahunna yaga fariidatan meher loo gooyo yacni markaa u goyseen fariidada meherkii baa loo jeeda maa faradtum ay falwaajibu waajibku nisfu maa kii barhkii weeye ama facalaykum korkiinna waxa idin saaran nisfu maa kii barhkii faradtum aa marka isaga goyseen yacni markaa isaga aa goyseen faradtum iyaahu ama faradtumuuh ilaa an yacfuuna laakin an yacfuuna ha yeeshee inay cafiyaan dumarkii aw yacfuwa aladii ama kii uu cafiyo biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay cuqdatu nnikaaxi guntita guurku gacantiisa ay ku sugan tahay uu isagu cafiyo yacni dhibi kuma sugna ay falaa xaraja fii daalik wax dhibi arrinkaa kuma sugna ina isu cafidaan oo labadiina mid ahaan cafiyo wa an tacfuu aqrabu liltaqwa wa an tacfuu inay cafidaan aqrabu iyadaa u dhowaansho badan litaqwa taqwada u dhowaansho badan oo uga dhowaansho badan cafin la'aanta walaa tansaw lfadla baynakum walaa tansawu lfadla fadliga iyo ixsaanka iyo samafalka ha ilaawina baynakum idinka dhexdiinna inay isu samafashaan samafalkaana waxaa ka mida cafintaa waxay isu cafinaysaan ina allaha allah bima tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu u ahaaday mid u arag badan ayuu ahaaday aayaddan lafteedana waxaa ilaahay inoogu sheegayaa dumarka nooca labaad oo ah markaa kuwa meherka loo qadaray oo markii la guurinayey shardiga meherka lagu guursanaayo oo lagu guurinaayo la cayimay oo uu markaa ku daraayo marka iijaabkiiyo qabuulka la raacinayo magacowga meherka la magacaabaayo oo odhanaayo markaa weligu markuu yacni markaa guurinayo cidduu weliga u yahay oo nin u guurinayo uu ku odhanayo zawajtuka ama ankaxtuka yacni ukhtii fulaanata ama binti fulaanata yacni markaa ayaan kuu guurinayaa bimahrin qadruhu kada uu raacinaya bimahrin qadruhu kada nooca uu yahayna uu cayimayo uu sheegayo meher qadarkiisu intaa uu yahay yacni nooca lacagtana uu ku daraayo hadday tahay marka waxa weeye shilin tahay iyo hadday markaa yacni markaa dollar tahay iyo hadday marka waxa weeye xoolo nool tahayba yacni markaa waxaweye meher qadarkiisu yahay intaa intaas ayaan kuugu guuriyu odhanaya markaasaa dabeedna markaa zawjkiina odhanayaa ama naakixii guursanayeyna odhanayaa qad qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha bi hada almahri almadkuur ama wuu cayimayaa waaba sheegayaa ama meherkaa la sheegay baan markaa waxa weeye yacni qabuulkii yacni markaa ku sameeyo ku guursaday oo sidaa odhanaya waxaanan baraarujinayaa bilmunaasaba siiqada marka lagu dhawaaqayo guurinta waxaa laga cabbiraa maadi baa laga cabbiraa yacni lama yidhaahdo usawijuka lama yidhaahdo mudaaric lagama cabbiro waa khala waayo mudaaricu wuxuu aqbalaa yacni xaal iyo istiqbaal buu aqbalaa saas aawadeed yacni siyaqu alcuquud marka laga hadlaayo waxay ku timaadaa siyaqulxalli iyo siyaqu alcuquud mid walba waxay ku timaadaa waa maadawiyatun lafdan inshaa'iyatun macnan xagga lafdiga maadi bay ka tahay furitaankuna waa la mid waan ku furayaa ma odhanayo waa inuu yidhaahdaa waan furay waa inuu yidhaahdaa ama waan ku furay waa inuu markaa yidhaahdaa isagoo uga jeeda inuu markaa waxaweyn yani markaa siiqadan yani markaa uu ku dhacayo yacni xalligo ama dalaaqu ku dhacayo laakiin hadduu yidhaahdo utalliquki hadduu yidhaahdo wuxuu noqonayaa wacdi ama ballanqaad buu noqonayaa usawijuka wuxuu noqonayaa yacni wacdi buu aqbalayaa marka sidaas aawadeed waa in siiqo maadi laga cabbiraa marka la sheegaayo af soomaali haddii lagu cabbirayana waa in marka waxa maadi ay noqotaa waxa lagu cabbirayo oo cibaaro go'an oo sidaas marka waxa weeye waan guuriyey waa inuu markaa yidhaahdaa aanu odhan waan guurinaya aanu odhan waa yahay marka tan waxaa la yidhaahdaa mafruuda ayaa la yidhaahdaa waqad faradtum lahunna fariida marka hadday waxa weye mafruudo tahay oo haweenaydu ay tahay mid meher loo cayimay markii la guurinayey dabeedna la furo yadaan loo tegin waxay ku yeelanaysaa caqdiga ku dhacay nus bay yeelanaysaa meherkii oo meherkii nus baa u waajibaya meherkii la cayimaa nus u waajibaya waa ka duwan tahay tii kale waayo ta kale meher looma cayimin saas wax la kala badhaa meesha ma ooli meherkoo dhammaystiranna wuxuu ku waajibayaa ama markaa waxa weeye dhimasho ama wuxuu ku waajibayaa masi ama tegitaan buu ku waajibayaa meherkoo kaamiloo dhammaystiran marka tan iyadu waxay yeelanaysaa nisfulmahri almucayani meherkii la cayimay ama markaa la qadaray ee lagu markaa guuriyey nuskii bay yeelanaysaa fa nisfu maa faradtum waxaa laga daba keenay istisna ilaa an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nnikaax in labada daraf mid ka dhaco cafwi ka dhaca mooyaane marka istisnaagan culamada markaa in badan oo ka midi waxay mareen inuu munqatic yahay waana sida waxa weeye jalaaldiin asiyuutiba uu maraayo bacdi culammada ka mida waxay yidhaahdeen mutasil buu aqbalayaa mutasil haddii loo laqbeeyona waxay noqonaysaa istisnaa min acami alaxwaal istisna laga reebaayo xaaladaha marka waxa weeye ugu caamnimada badan laga reebaayo oo markaa mutasil loo laqbeeyo wuxuu macnuhu u dhacayaa fanisu nisfu maa faradtum yacni markaa kii a u qadarteen ee u goyseen ee meherka ahaa nuskii baa u waajibaya ee xaal kastoo axwaasha ka mida ilaa an yacfuuna xaalka ay cafiyaan mooyaane ama xaalka uu cafiyo ka gacantiisa uu ku sugan yahay guntinta guurku ay ku sugan tahay xaalku cafiye mooyaane marka waxay noqonaysaa fii kulli xaalin ayaa markaa nuskaasi waajibayaa marka laga reebo yacni fii xaali alcafwi labada taraf mid ahaan ka dhacaya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen xaalka marka laga eegaayo an haddii marka waxa weeye ay ka horrayso ficilka sibawahi ma qabo inuu xaal noqonaayo calaa haada marka sida siibawahi sheegaya lagu socdana waxay noqonaysaa inaan wejigaasi yacni marka aan lagu xambaaraynin marka waxaad tacayunaysaa munqaticnimada ayaa tacayunaysa si saaxibulxaashiyaba u caddaynaayo isagoo ka soo naqlinaya samin alxalabi allo wixii icraab ku saabsan wuxuu u daba fadhiyaa assamiin alxalabi oo ardaygii abuxayaan alandalusi ah yacni saaxibu duri almasuul assamiin alxalabi waa abuxayaan alandalusi ardaygiisii weeye sidaas aawadeed aad wuxuu isticmaalaa qaala shaykhu kada qaala shaykhu kada hadduu markaa samiin alxalabi yidhaahdo qaala shaykhu kadaana wuxuu sheegayaa abu xayaan alandalusi ayuu sheegayaa waxaan kaloo baraarujinayaa wakhtiyada qaarkood nuquusha badan ee uu soo naqlinayo futuuxaadku mararka qaar buu yidhaahdaa intahaa shaykhuna yacni min shaykhina macnuhu u dhacayo yacni marka intahaa intuu ayuu markaa shaykhunaa markaa qoraa marka shaykhunaadaas waa laga yaabaa bacdulikhwa inay ka ishkaal gasho sheikhiisa uu sheegayo sulaymaan ibnu cumar alcujayri almashhuur biljamal wa catiyat alujhuuri weeye sheikhiisa uu sheegayaa yacni kitaabka fiqiga uu sharxayo manhajka markuu sharxayo iyo marka waxa weeye xaashiyada mid walba shaykhuna aad buu u isticmaalaa wuxuu uga jeedaa sheikhiisii catiyat alujhuuri ayuu uga jeedaa waxaanu ku sheegayaa sharaxa manhajka uu sharxayo awalkiisa ayuu ku sheegayaa hadduu shaykhuna yidhaahdo inuu u jeedo catiyat alujhuuri oo sidaas yadaa ku tilmaamaya waa yahay garanna ilaa an yacfuuna waa inay dumarku cafiyaan nuunkanna waa nuunu niswa waa nuunkii dumarka yani markaa tilmaamayo wey waa damiiru markaa niswa weeye aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax yaa looga jeedaa laba qowl baa ku sugan sida shaarixuba tilmaamaayo waa in la yidhaahdo zawjkaa loo jeedaa aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax waa ninka ooridaa qaba weji labaad baa wuxuu leeyahay maye waa weliga weliga weeye laakiin jumhuuru ahlicilmi waxay mareen inuu yahay zawjka inuu yahay baa jumhuurka culammadu ay mareen oo badankoodu ay ku tageen xadiisna waaba lagu soo wariyey saa sheegaya waliyu cuqdati nikaaxi azawju yacni markaa cidda cuqdatu nikaaxa yacni markaa gacanta ku haysa ee markaa waxa weeye waa zawjka weeye waa zawjka weeyaan markaa saxdu waxay tahay in laga tilmaamayo zawjka laga tilmaamaayo laakiin weliga maxay bacdi u yidhaahdeen weliga waxay u yidhaahdeen markii horaa guurinta qofkan dumare la guurinaayo weliga ay ku xidhnay walaa nikaaxa ilaa biwaliyin laakiin markii la guuriyay dabadeed guntinta guurku gacantiisii waa ka wareegtay zawjka ayay ku wareegtay isagaa hadduu doonana furaya hadduu doonana haysanaya hadduu doonana haysanaya waa midda kale ee dee weligu iskama cafin karo oo maalkan isagu ma laha yacni maalkan meherka waxaa leh dee inantaa leh inanta uu weliga u yahay marka isagu waxa weeya miduu markaa khiyaar u leeyahay inuu iska cafiye marka waxa ma aha ee iyadaa markaa xaqu leh inay cafido iyo inay cafiyi weydo iyada ayaa xaqu leh culamada qaar baa waxay yidhaahdeen maye maxjuuray noqon kartaa mid tasarufka laga xidhay xaaladda caynkaasana waxa dhici kartaa in maslaxadu wakhtiyada qaar ay ku jirayso cafinta uu cafinayo dee markaa lafteeda waa laga fiican yahay cafinta uu iska cafinayo haddii waxa weeye dee yacni khulci ay tahayna dee cafwi maaha waa wax laysku iibinayo waa wax laysku iibinayo weeye laakiin cafigan yacni markaa maal qof maxjuur ah oo tasarufka laga xidhay layskagama tabarruci karo marka waxa weeye taas yadii waxay tahay mid yacni markaa ishkaal ka imanayo weeyaan calaa kulli xaal sida saxani waxay tahay aw yacfu aladii biyadii cuqdatu nikaax in zawjka looga jeedo oo siduu u cafinayaa wuxuu u cafinayaa nuskii kale ugu darayaa oo yacnii halkii kala bar ay mutaysatay maadaama qofkan dumara meher loo magacaabay markii la meherinayey markii la guurinayey meher maadaama loo magacaabay waxay ku mutaysatay caqdigaas aan loogu tegin nus bay ku mutaysatay isaga haddaba markaa wuxuu samaynayaa inuu markaa dhammaan wada siiyo oo cafin maxaa loogu magacaabay ilaa wax markaa xaq cid ku maqan baa la cafiyaaye maxaa cafin loogu magacaabay culammada qaar waxay yidhaahdeen caadadooda waxay ahayd meherka inay qadimaan isagoo dhammaystiran maadaama isagoo dhammaystiran meherka ay qadimi jireen ayaa marka ay furaan dee qaybtii wuu cafinayaa ee wuxuu odhanayaa waxba hay soo celin waan kuu cafiyey saas odhanaya weji labaad waxay tahay calaa sabiili mushaakala in loogu magacaabo haddii aanu markaa wada qadiminna yacni ta kale shakli ahaan si ay ugu ekaato maadaama ta kale cafwi laga cabbiray calaa sabiili mushaakala ayaa marka waxa weeye laga cabbiray oo cafiga loogu itlaaqay waxaa la boorinayaa cafinta wa an tacfu aqrab litaqwa cafinta taqwada u dhowaansho badanoo uga dhow cafin la'aanta yacnii inay wax laysu cafiyo yacni markaa ayaa la boorinaya ixsaanka iyo samafalka cafintana ha ilaawina dhexdiinna waxa weeye waa boorrin la boorrinaayo yani markaa in laysu samafalo oo wax laysu cafiyo sidaas yadaa markaa la boorrinaayo sidaas yadaa boorrin la boorrinayo weeye yacni waxa weeye ixsaankii iyo samafalkii baa lagu boorinayaa waayo ajar baa ku sugan yacni khaatirku inuu wanaagsanaado iyo dadka qalbigooduna waa ka imanaysaa ku kastoo wax afiyaana yacni ajar iyo fadli dheeraada ayuu yeelanayaa marka fadligii ixsaanka ha ka tegin oo ha ka yeelina sidii shay la ilaaway oo kale ha ka dhigina sida marka hadalkaas yacni markaa hadal yacni markaa khulaasadiisu sidaa uu yahay oo saaxibuulxaashiyaba soo naqlinaayo allah waxauu yidhi wain dallaqtumuuhunna haddii dumarkii ah furtaan min qabli an tamasuuhunna intaydaan taabannin ka hor haddaa furtaan waqad faradtum lahunna fariidatan waxaa furteen walxaal qad faradtum xaqiiqee xaalaa u goyseen oo u faral yeesheen lahunna dumarkaas fariidatan meher loo qadaray a u faral yeesheen oo u goyseen fa nisfu maa faradtum yacnii kii aad goyseene u qadarteene meherka ahaa nuskiiba yajibu lahunna u waajibaya wuxuu qadaray khabar jumladaas ayaa markaa maxalkii khabarka degaysa weji kale waa bannaan yahay in la yidhaha falwaajibu nisfu maa faradtum oo mubtade la qadaro ama khabar la qadaro laakiin la yidhaha wa nisfu maa faradtum facalaykum nisfu maa faradtum awjuhdaas waa bannaantay waa isla macnihi fa nisfu maa faradtum yacnii kii aad faral yeesheen ee aa u qadarteen ay nisfu aladii faradtumuuhu yajibu lahunna ayaa u waajibaya wayarjicu lakum annisfu nuska kalena waa idiin soo noqonaya ilaa an yacfuuna laakin an yacfuuna qaacidadiisu waxay tahay istisnaaga munqatica ayuu laakiin ku fasiraa muxuu istisnaagu munqaicu noqday wuxuu u noqday cafinta ay wax la cafinayaa kii waajibayay ma soo gudagelin maadaama marka aanu soo gudagelayn oo cafwigu aanu ka mid ahayn waajibista yani markaa waxaasi u waajibayaan yani waxa u sugnaanaya ee u waajibaya yani sidaasaa marka loo yidhi waa munqaic iyo in an ficilka uu ka horeeyo culammada qaar ay yidhaahdeen xaal ma noqon karo calaa kulli xaal ixtimaal baa ku jira ilaa an yacfuuna laakin an yacfuuna ha yeeshe inay cafiyaan nuunka ayaa nuunkii damiirka ah ee nuun niswaha ah ay izawjaatu dumarkii la qabay ay cafiyaan ee la furayey fayatruknahu dabeedna ay ka tagaan aw yacfu aladii ama kii uu cafiyo biyadihi gacantiisa uu ku sugan yahay cuqdatunikaaxi guntinta guurku gacantiisa ay ku sugan tahay wa huwa zawju waa ninka qofka dumara qabaye oo fayatruku laha lkulla uu dhammaan uga wada tago meherkii oo dhammaystiran yidhahdo waxba kaa garoocan maayee wada qaado wa can ibni cabbaasin ibnu cabbaas waxaa kaloo laga soo naqliyey alwaliyu kan gacantiisa uu ku sugan yahay guntinta guurku waa weligaa laga soo naqliyo idaa kaanat maxjuuratan waa hadday tahay mid tasarufka laga xidhay oo safiihad bay tahay yacni markaa xoolaha laga qabanayo laga xajrinayo ama waaba sakiiro waa ilmo yar waa inan yar ile meherku waa qabanaya abaheed waa meherin karaa iyadoo sakiiro ah kuf saalixa hadduu arko waa u guurin karaa tamkiinku haddaanu mar suuragal ahayn dib baa loo dhigayaa ilaa wakhtiga ay de markaa yani aqbali karto in markaa nin loo hooyo ilaa wakhtiga ay aqbali karto dib baa loo dhigayaa laakiin caqdiga guntinta guurku waa qaban karaa qof saalixa haddii la arko sidii caaishaba abubakar ugu guuriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam de sakiiray markaa ahayd oo sabiyad bay ahayd marka nebiga uu u guurinayo oo toddoba jir bay ahayd riwaayadka qaarna lix jir baabay yidhaahdaan laakiin markay sagaal jir noqotay koran ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la gurigalay waayahay marka hadday sakiiro tahay oo ay yar tahayba ka mida ama ay tahayba yacni markaa rashiido aynay ahayn ee ay safiiha tahay tasarufka laga xidhayo oo laga qabanayo xoolaha xaalka caynkaasa isagaa ka arriminaya weligu yacni xoolaheeda marka waa cafin karaa ayuu ibnu cabbaas leeyihi idaa kaanat maxjuuratan hadday maxjuuro tahay sabiyadda iyo safiihaddaba dee maxjuuray noqonayaan labaduba ay ku kulmayaan falaa xaraja fii daalik wax dhibi arrinkaa kuma sugna falaa xaraja fii daalika waxay markaa u noqonaysaa an yacfuuna yacni marka in lagaga khabraayo ha yeeshe cafiga zawjaadku ay cafinayaan ama uu cafinayo kii gacantiisa uu ku sugnaa guntinta guurku cafintaasi yani falaa xaraja fii dalik inay cafiyaan wax markaa dembiya kuma sugna wa an tacfuu cafintaa cafinaysaan mubtadaun waa mubtade khabaruhu khabarkiisu aqrabu baa u khabara wa an tacfuu inaa cafidaan baa aqrabu litaqwa u dhowaansho badan taqwada oo uga dhowaansho badan cafin la'aanta walaa tansawu lfadla baynakum walaa tansawu lfadla fadliga iyo ixsaanka ilaawina baynakum idinka dhexdiinna inaad fadli iyo ixsaan samaysaan oo wax isu cafidaan ay an yatafadala bacdukum calaa bacd inuu ku galladaysto yacni qaarkiinba qaarka kale oo wax u cafiyo ama wanaag u sameeyo wanaaggaana waxa ka mida ah cafinta ina allaaha allah bima tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday mid u arag badan fayujaaziikum bih waa idinka abaalmarinaya allah waxa uu yidhi xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa xaafiduu ilaaliya cala asalawaati salaadaha ilaaliya waasalaati alwustaa salaadda fadliga badanna ilaaliya wa quumuu lilaahi waquumuu istaaga oo kaca lilaahi ilaahay dartii isu taaga qaanitiina xaalaa khushuucaysaan oo aamusan tihiin oo hadalka dadka aad la hadlaysaan aad ka aamusan tihiin oo aad khushuucaysaan fa in khiftum haddaad markaa baqataan oo khawfku darnaado fa ay fasalluu rijaalan waxaad tukataan xaalaa cagihiinna ku soconaysaan aw rukbaanan ama xaal a rakubba saaran tihiin geeloo kale saaran yacni markaa tukada waa haddii marka waxa weeye yacni markaa salaadda cabsidu ay daran tahay oo salaadda aan sidii ay ahayd aan loo tukan karaynin oo khawf shadiid oo aad u darani uu jiro lays eryanaayo salaadda wakhtigeeda inuu baxana laga baqo sida u suuragalka ah ayaa la tukanayo iyadoo la soconayo iyadoo la cararayo iyadoo qiblada la qaabilsanyo iyadoo laga jeedo mid walba rukuucda iyo sujuuddana waa la ishaarayaa fa idaa amintum haddaa aamin noqotaan oo nabadgelyo heshaan fadkuru allah allah xusa kamaa callamakum maa lam takuunuu taclamuun yacni siduu allah idiin baray yacni maa lam takuunuu waxaydaan ahayn taclamuuna qaar garanaaya siduu allah idiin baray yacni marka u tukada yacni salaadda xuquuqdeedii iyo faraa'iddeedii ilaaliya yacni markaa yacni ilaaliya aayaddan xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waa amar layna amrayo salaadaha in la daa'imo la ilaaliyo oo awqaaddeeda iyo wakhtiyadeeda iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda intaba la ilaaliyo jamaacadeeda yani axwaashii salaadda ku tacalluqayso dhan baa soo gelaysa marka muxaafadada salaada waa la amrayaa mawdica aayaddani ay timi axkaamtii usrada ku saabsanayd iyo waxa weeye markaa yacni dumarka iyo carruurta yacni aayaadkii ku saabsanaa dhexdoodaa lagu keenay salaadan amarka la amraayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xikmada ku jirtaa waxay tahay waxaa laynoogu tilmaamayaa salaadda inaan laga mashquulin yacnii markaa dumarka iyo carruurta iyo reeraha in laga inaan laga mashquulin salaada ee si kastoo duruuftu ay tahayba in salaada la ilaaliyo yacni xaal markaa reerihii la dhaqaayo xaal la kala tegaayo nisaac jiro yacnii xaal markaa waxa weeye geeri iyo wax la mida ah ay jiraan kullu daalika axwaashaasoo dhan waa in salaaddii la ilaaliyo oo mar walba salaadda lagu dadaalo taasaa laga qaadanayaa bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen marka salaadaha cala asalawaati waa salaadaha faralkee shanta oo dhan baa soo gelaya wa salaati alwustaa waa salaadda fadliga badan salaaddaa fadliga badan culammadu waa isku khilaafeen aqwaal badan bayna ka yidhaahdeen shanta salaadood salaad kastoo ka midaba culammada qaar baa ku sheegay inay salaatul wustaa tahay hadday subax tahay hadday duhur tahay hadday casar tahay hadday maqrib tahay hadday cisho tahay bacdi kaleo culammada ka midaa yidhi maya shanta salaadood laysku daraa salaatul wusta la yidhaahdaa oo mid waliba waa salaatul wusta bacdi kalea qayb ka mida salaadda soo gaar yeeloo labalaba israaciyey oo yidhi salaatul wustuhu waa kuwa bacdi baa yidhi waa salaada jumcada bacdi baa yidhi waxa weeyaan waa salaadda salaatulkhawfka bacdi kalea yidhi waxa weeye waa salaadda witriga oo sunnayaasha qaar baa ku xambaaray xataa qaar baa yidhi waa salaadda ciidaynka aqwaal badan baa laga yidhi culammaduna waa ku kala qaybsameen shaafici waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi waa salaadda subax waa laga soo wariyaa salaadda duhur lafteedana waa loo nisbeeyey inuu yidhi laakiin jumhuurka culammadu waxay qabaan inuu salaadda casar ay tahay waana qowlka ugu qawisan weeye axaadiis baana soo aroortay sheegaysaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay salaadda casar inay salaatulwusta tahay sida xadiiska saxiixa shaqaluuna can asalaati alwustaa salaati alcasri malaa allaahu ajwaafahum wa buyuutahum naara riwaayaadka qaarkoodna qubuurahum aw buyuutahum naara ayay markaa odhanayaan waxay maalintii khandaq godkii la qodaayey yacni ghaswat alaxzaab ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu waxay ilaaween mashquulkii ay ku sugnaayeen bay waxay ku ilaaween salaaddii casar waa ilaaween markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay naga mashquuliyeen salaaddii fadliga badnayd ee salaaddii casar ilaahay ha ka buuxiyo yacnii guryahooda iyo qalbiyadoodaba ama qubuurahooda iyo qalbiyadoodaba ha ka buuxiyo naar ha ka buuxiye marka salaatul wustaa inay salaatul casri tahay baa xadiiskaasi tilmaamaya saxiixaanu ku sugan yahay jamaacad badan oo saxaabada ka mid oo kalena waa laga soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaat lwustaa salaat lcasri yacni jamaacaad saxaabada ka mida ayaa nebiga ka warinaya marka axaadiis mutacadida a baa ku timi saas aawadeed ayaa jumhuurkii saxaabadu waxay yidhaahdeen salaatulwustaa waa salaatu lcasri jumhuurka taabiciintana waxaa laga soo wariyey salaatulwustaa inay salaatu lcasri tahay yacni akharu ahli alahar culammada muxadisiinta haalibkooduna waxay mareen inay salaatu lcasri ay tahay salaatu lwustaa waa midda kale waxa ay yidaysaa yacnii si gaara ayaa amarka salaadda casar ilaalinta la ilaalinaayo laynoo amray waana salaadda ugu fadliga badan axaadiis baa ku soo aroortay afdalu salaa waa salaatu lcasri subaxa xataa waxaa ka fadli badan salaada casarka ka fadli badan saas aawadeed baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man taraka salaata alcasri faqad xabita camalu xadiiska saxiixa ruuxa salaadda casar ka taga camalkiisu waa burayaa saxiixuu ku sugan yihi waxaa kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man taraka salaata alcasri fakaannamaa wutira ahluh wa maalu yacnii ruuxa salaada casar ka taga wuxuu ka dhigan yahay sidii mid yacnii ehelkiisiiyo maalkiisiiba la wada halaagay aan waxba laga reebin saasoo kale u ka dhigaya xadiiskaasna waa saxiix saxiixuu ku sugan yahy waxaa kaloo soo arooray fadligeeda si gaara inuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo waxau ihi inna haadihi salaata salaaddii casar intuu tujiyey inna haadihi salaata curidat calaa man kaana qablakum fadayacuuha salaaddan casar ummadihii idinka horreeyaa loo bandhigay markaasay dayaceen markaasay dayaceen faman xaafada calayha kaana lahu ajruhu maratayn kii salaada casar ilaaliyaa ajarkiisa laba goor buu leeyahay muslim baa saxiixa ku soo wariyey ajarkiisa laba goor ayuu leeyahay mararka qaar waxaa soo aroortay casarka iyo subaxa iyadoo la isku darayo man salla albardayni dakhala aljanna marka calaa kulli xaal yani qowlkaas ayaa arjax ah aqwaashay culammadu ku tageen adilada marka ku soo aroortay siday yani u badan tahay axaadiistuna nas ugu tahay daraaddeed qaadigii maawardi la odhan jiray shaaficiga ahaa waxauu yidhi shaafici maadaama uu yidhi hadduu xadiisku asaxo isaga ii madhaba waxaan odhanayaa madhabka shaafici waxa weeye salaatu lwustaa inay tahay salaatu lcasri ya waa madhabkii shaafici buuri weliba iyaday jirto shaafici qowlkiisa jadiidkiiyo qadiimka toonna inaanu casar marin labada midnaba isagaaan casar marin ibnu kasiirku masalada aad buu calaa kulli xaal u caddaynayaa waxaanu markaa tilmaamayaa ibnu cabdilbar ayuu odhanayaa wax ghariiba inuu maray yacni markaa isagoo axaadiistii arkay ayuu haddana wuxuu maray buu yidhi salaatulwustaa in looga jeedo shanta salaadoodba iyadoo wax daliila ah ayna ku soo arooriy masaladii adiladu ku sugnayd ee axaadiista badani ku soo aroortayna isagoo arkay inuu khilaafay waa shay la badan buu odhanaya taasna cala kulli xaal yacni waxay ku tusinaysaa uun yacni caalimku si kastoo dee cilmigiisu u badan yahay inuu hadalkiisu sawaab iyo khata dhex yaallo aanu khata macsuum ka ahay si kastuu ugu dadaalayo asarka inuu raaco xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusta wa quumuu lilaahi qaanitiin zayd ibnu arqam waxauu yidhi xadiiska saxiixaynka waxaannu ahaan jirnay qaar salaadda ku hadalla markii hore oo nalooma diidin salaadda dhexdeeda inaannu ku hadallo waagii hore ee hadalka waa nala oggolaa ninku xaajadiisa ayuu salaadda dhexdeeda ku hadli jiray oo ka kale la hadli jiray iyadoo la tukanayuu iman jiray hadduu doono markaasuu odhan jiray salaaddii imsa hadhay markaasaa looga jawaabay marka hadalka salaadda dhexdeeda lagu hadlaa mamnuuc ma ahayn xataa nasalat ilaa ay soo degtay xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa waquumuu lilaahi qaanitiin inta dambe u jeedaa waquumuu lilaahi qaanitiin ilaa ay soo degtay markay soo degtay wa quumuu lilaahi qaanitiin fa umirnaa bisukuuti wa nuhiynaa can ilkalaam aamuskaa nala amray hadalkiina waa nalaga reebay in hadalkiinan dadka la hadlaynayna waa naloo diido waa nalaga reebay marka qunuudkii halkaa wuxuu tilmaamayaa inuu sukuutka yahay culamada qaar waxay u fasireen in laga tilmaamayo khaashiciina idinkoo khushuucsan oo allah isu dullaynaya waxaana ka laazimaya in marka waxa la aamuso culamada qaarna saakitiin bay ku fasireen iyagoo xadiiska zayd ibnu arqam ka qaadanaya erayga qunuutna macaani badan baa loo isticmaalaa macnayaal mutacadiday u soo aroortaa oo toban macno iyo wax ka badan alxaafid alciraaqi ayaa markaysaga nadmi ku cabbiray yani ilaa koob iyo toban macne oo ereyga qunuut loo isticmaalo wa lafda alqunuuti cudud macaaliyahu tajid maziidan calaa cashrin macaaliya mardiya ducaaun khushuucun waalcibaadatu taacatun iqaamatuha iqraaruhu bilcubuudiya sukuutun salaatun walqiyaamu wa tuuluhu kadaka dawaamu taacati raabixu alqunya yacni wuxuu sheegay koob iyo toban macne ayuu sheegay oo loo isticmaalo ereyga qunuut loo isticmaalo marka sukuudka ama khushuucda ama taacada ama qiyaamka qiyaamka waa loo isticmaalaa afdalu salaati tuulu lqunuut ay tuulu lqiyaam hadda ducada waa loo isticmaalaa yani qunuutu nawaasil ama qunuutu markaysaga fajri waa ducaa baa looga jeedaa waxaa loo isticmaalaa salaada lafteeda qunuut waa la yidhaahdaa qunuut waa la yidhaahdaa salaaddii waa lagu iطlaaqaa yani waxa weye daacada lafteeda waa la yidhahdaa qunuut waaba waxay sheegeen kullu qunuutin fi lqur'aan fa huwa taaca yacni asar baa loo soo wariyaa marna xadiisnimo laakiin ma asixin xadiisku kolley ma sugna oo ma asixin waa yahay khiftum farijaalan aw rukbana waxay ku saabsantahay tahay khawfku markuu daran yahay ku saabsan cabsidu waxaa jirta salaatulkhawfku laba xaal bay leedahay xaal khawfku aanu darnayn oo salaaddii jamaaco lagu tukan karo taa waxaa ka warrantay aayaddii suuratu suuratu nisaa ayaa ka warrantay marka waxa weeye waa marka taasi cabsidu aynay darnayn laakiin cadowgii laga baqaayo la laysku dhow yahay oo qaybina gaar gelayso qaybina ay markaa jamaca ku tukanayso dabeedna imaamkii marka waxa weeye qaar qaybtii horey la tukanayaan dabeedna markaasay waxa weeye intay salaaddii ka baxaan kayfiyaad kala duwan baa iyada lafteeda u soo aroortaye ay cadowgii qaabilayaan qoladii kale soo beddelaysaa mararka qaarkoodna waxaa soo aroortay axaadiista qaar inay waxa weeye yacni markaa salaadda inay wada gelayaan laakiin qolana ay gaar ahaanayso ay ka yaro dambaynayso yacni markaa siyaalo kala duwan baa cala kulli xaal u soo aroortay fuqahaadu waxay ka warrami jireen waagii hore dee waxa lagu dagaalamaa ay ahayduun waxa dee ninka loola yimaado ama meel dhow lagaga tuuri karo de wixii markaa waxa weeye lagu gano waxa ugu fogaa dee leebka waxa lagu rido dee cadowgu iyadoo la laysu muuqanaya ayaa dee markaysagaa waxay soo ganayaan inay soo gaadhin marka kayfka noocaasii dee waxaa suuroobi karaysay in jamaaco lagu tukado iyadoo la ys arkaayo laakiin maadaama dee hadda markaysaa markaa hubab ay jiraan yacni markaa waxa weeye meel fog qofkii ka dilaya ama dadkii ka dilaya xaaladda noocaasa kayfiyadaasi waxay noqonaysaa khawfku markuu daran yahay ina isugu ururayso xaaladda markaa cabsidu ay laga baqaayo dee in marka waxa weeye halkaas yacni madaafiic iyo markaysa markaa waxaan yacni lagu soo rido waxyaalo aalaad kaleba markaa lagu soo rido marka xaaladda aan cabsidu darnayn waa markay ka warramayso aayadda suuratu nisaa laakiin markay cabsidu daran tahay ee cadowgii laysdhex galo oo lays eryanaayo oo farri iyo karri lagu jiro iyo rogaalcelin oo oo laysbaacsanayo maruu wax eryanayo iyo mar la eryanayaba yacnii mar markaa uu cid u gurmanayaba xaaladda caynkaasa waxaa la mida haddii bahal eryanaya bay yidhahdeen culammadu waa la mid bahal baa eryanaya wakhtigii salaaduna wuxuu ka baqayaa inay baxdo bahalkiina wuu ka cararaya xaaladda caynkaasa waxa weeye sidiisuu ku tukanaya cararkiisaasuu ku tukanaya rakuub ha saaraado ama caga ha ku soconayo ama caga ha ku ordaayo yacni marka waxa weeye salaaddii saasuu ku xidhanaya qiblada isagoo qaabilsan iyo isaga qaabilsanayn yacni isagoo markaa rakuub saaranayo isagoo caga ku ordaaya ama caga ku soconayaba waa tukanayaa rukuucda iyo sujuuddana wuu tilmaamaya oo madaxuu foorrinaya hoos u dhigaya ya dabeedna orodkiisu halka ka wadanaya waa ishaaraya laa waajiba maca alcajzi yacni wixii markaa la kari kari waaya qofka waa ka dhacayaan laakiin wuxuu kari karayu la imanaya idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddana amar idin amro waxaa kari kartaan kala kaalaya ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni saas weeye haddii xaaladda markaa khawfka laga baxo oo amnigii la helo salaaddu siday ahayd ula kaalaya allah waxau yidhi xaafiduu cala asalawaati ilaaliya salaadaha alkhamsi shanta ah waxaa ku ilaalisaan biadaa'iha gudashada aad gudanaysaan fii awqaatiha awqaaddeedii wakhtiyadeedii gudahooda xilliyadeedii aad gudanaysaan waxaa kaloo ku ilaalinaysaan arkaanteedii iyo shuruuddeedii inaad la wada timaadaan iyo jamaacadii mid walba oo salaati lwustaa salaada fadliga badanna ilaaliya waxa fiican alwustaa alfudla in lagu fasiro alwustaa ta dhexdhexaynaysana culamada qaar waa ku fasireen laakiin culamada qaar waxay yidhaahdeen wasnigani waa ismu tafdiil mu'anas ah waa ta'niisu awsat marka shay tafaawud ku sugan yahoo tafaawud aqbalaya ayaa lagu keenaa siiqada tafdiilkana lagu keenaa marka alfudla in laga cabiro tii fadliga badnayd baa sii fiican bay yidhahdeen inkastoo dee ay jirto calaa khayri qiyaas waxyaale ku yimaadaa ay jiraan aan tafdiil looga jeedin laakiin siiqadii waafaqaya waa yahay marka culamada wejiga kale maraya waxay leeyihiin waxay noqonaysaa inay markaa siiqadu marka ay waafaqday hiya alcasru waa casarka aw isubxu ama waa subaxa subxana waa sida shaafici marka uu ku tegey waxaana laga sheegay inuu yidhi waquumuu lilaahi qaanitiin baa la socota qunuuduna salaada subax ayay dhacdaa waa midda kale waxay u dhaxaysaa salaadihii jahriga ahayd iyo salaadihii yacni sirriga ahayd oo laba jahriina waa ka horeeyaan waa maqrib iyo cishe laba siriyina waa ka dambeeyaan laba qiraa'ada hoos loo akhrinayo sidaana waxa weeye mala isagu inaanu cabirin baa laga yaabaa ee bacdi shaaficiyada ka mid ah ay tacliilka noocaasana sheegay waa yahay aw isubxu ama subxa weeye waa qowl aw iduhru ama waa duhurka waa qowl saddexaad aw iduhru aw hayruhaa ama waa midaan intaaba ahayn ama maqhriba ama cishaa ama salaadaha kale lagu sheegay aqwaalun ay fiiha aqwaalun aqwaal baa ku sugan ama hiya aqwaalun laakiin qowlka saxiixay wuxuu yahay kuu u hormariyey ka almuqadam huwa araajix kaa muqadamkaa uu hormariyey ayaa markaa arjax ah wa afradaha bidikri sheegista waxaa loogu gaar yeelay lifadlihaa fadligeeda oo salaadda casar salaadahay ka mid tahay maxaa gaar loogu sheegay mudnaanshahay ka mudan loogu sheegay marka cadafku mughaayaru faa'iideeya sawta la yidhaahdo waxaa laleeyahay mughaayaradu mar waxay noqotaa tabaayun marna waxay noqotaa caam iyo khaas yacni markaa siyaalo kala duwan bay u dhacdaa marka hadda waa caamkii iyo khaaskii weeye tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu sida loo yidhi oo kale oo ruuxa looga jeedo malakuljibriil waquumuu lilaah waquumuu istaaga lilaahi allah dartii isu taaga fi salaati salaadda gudaheeda qaanitiina xaalaa khushuucaysaan oo isdullaynaysaan ama qaanitiina xaala ilaahay ateecaysaan ama qaanitiina xaala aamusaysaan qiila waxa la mutiiciina xaala ilaahay ateecaysaan liqowlihi sala allahu alayh wasalam kullu qunuutin fi lqur'aani fahuwa huwa taaca waxaana u daliila xadiiska nebiga laga sheegay tamriid baynu sheegaynaa inaguye xadiiska nebiga laga sheegay calayhi salaatu wasalaam siiqada jasmiga in loo cabbiraa ma fiicna haddaanu sanadkiisu qawi ahayn kullu qunuutin fi lqur'aan qunuud kastoo qur'aanka ku sugani fa huwa taaca waa taaco laakiin sanadkiisu waa daciif wa qiila waxaa la saakitiina xaala aamusaysaan lixadiisi zayd ibni arqam maxaana u daliila xadiiska zayd ibni arqam baa u daliila kunnaa natakallamu fi asalaati xataa nazalat waxaannu ahaan jirnay qaar salaadda gudaheeda ku hadla zayd ibnu arqam baa odhanaya waagii hore weeyi xataa nazalat ilaa ay soo degtaanu ku hadli jiray salaadda gudaheeda wa quumuu lilaahi qaanitiin fa umirnaa bisukuuti waxaa nala amray aamuska wa nuhiinaa can ilkalaam waxaa nalaga reebay hadalka ayaa nalaga reebay xadiiskana bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk